الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ka soo baxnay ism اlishaara ism اlishaara asmaa اlishaara waxaynu soo tirinay alfaadal loo isticmaalo ishaarada ninkii keliyaha waxa loo ishaaraa waxaa lagu ishaaraa daa gabadhii keliyahayd alfaad badan baa lagu ishaaraa waxaa ka mida dii dihi iyo tii iyo taa labadii mudakarka ahaa waxaa lagu ishaaraa dani labadii muanaka ahaa waa tani labadoodaba xaalatu rafciga alif bay leeyihiin dani iyo tani xaalatu nasbigana iyo xaalatu nasbi iyo xaalatu ljarkana yaabaa loo yeelaa dayni iyo tayni bay noqdaan jamicii rag iyo dumarba waxaa lagu ishaaraa ulai ayaa lagu ishaaraa kadalika halkaa waxaa ku jirta waxa la ishaarayo oo la yidhaahdo almushaaru ilayhi oo farta lagu fiiqayo wuxuu noqon karaa lix ayuu noqonaya saddex mudakara iyo saddex mu'anatha waxa weeye eh, saddexda mudakarku mufrad mudakara muhana mudakara iyo jamc mudakara saddexda mu'anafku waxa weeyaan mufrada mu'anatha iyo muhana mu'anatha iyo jamc mu'anatha waa waxa farta lagu fiiqay ee la ishaarayo mushaaru ilayhi baa la idhaha waa waxaa loo dejiyey alfaad lishaara marka nin keliya oo halkaa jooga markaad ishaarayso waa inaad laftigiisii loo isticmaalayay mufradka mudakarka aduu isticmaasho tidhahdo daa haddii ay muxuu ahaa laba nin yihiin daani jamac hadday yihiin ulaa'i saddexdaasi waa mudakarka saddexda muanafka gabadha keliya masalan t oo kale aad tidhaahdo labadii gabdhood aad tidhaahdo muxuu ahaa taani jamicii haweenka ahaana aad tidhaahdo ulaa'i lix weeye mushaaru ilayhu kadalika waxaa kaloo meesha ku jira mukhaaab wax la dhahdo oo cidda wax loo ishaaraya iyagana kaafu khiaabka ayaa ishaaraya ama sheegaya daaka iyo daakuma daakum daaki daakuma daakunna oo kaafafkaasi ismishaaraha la xidhiidhaa waa kaaf xarafa oo kaafulkhiaab la dhahdo oo sheegaya cidda kolba lala hadlayo bixasab lmukhaaab loo babadelayo kaafun xarfiyatun sidii mutamimku odhan jiray tatasarafu tasaruf alkaafi lismiya ladha waxaa kale oo halkaa alfaad lishaara ama asmaa lishaara marka lagu jira iyadana laga hadlaa waxyaabaha la xidhiidha alfaad lishaara oo ah had tambiih haadii tambiiha ku tusaysay oo la wada xidhiidha haada iyo haadihi haulaa iyo la xidhiidha waxaa kaloo la xidhiidha kaaful khitaabka aynu sheegaynay oo qofka kolba lala hadlayo wax loo ishaarayo loo eego waxaa kaloo la xidhiidha laam la ydhaahda laamulbucdi oo timaada markay kaaftu la xidhiidho iyadana loogu dari karo fogaanshan ay labadooduba faaidaynayaan kaafta iyo laamtuba fogaansho faaidaynayaan oo la ydhaahdo dalika la ydhaahdo ama tilka waayahay marka halkaa markaynu kaga baxno asma lishaara ama ismu lishaara waxaynu ku halkaa inoogu dhammaaday almacrifatu wanakiradii aynu ku jiray almacrifatu wannakira waxaynu ku jiray ismigu inuu laba qaybood u qaybsamo macrifa iyo nakira haddii ismigu ku tusayo shay mucayana waa macrifa sida maala muxamed masjidu fulaan maalan buuraha magacyadooda gaarkaay leeyihiin magaalooyinka magacyada gaarka ay leeyihiin sida maka almadiina la ydhaahdo waxa weeye inuu ismigu wax mucayana ku tusayo waa macrifo iyo inuu ku tusayo waxaan mucayan ahayn sida markaad tidhahda nin ama buur masaajid magaalo madiinatun masjidun daarun beytun rajulun imra'atun mucallimun aalibun baabun madrasatun kuwaas waa hay mucayana kuma tusaya masjidun markaa tira masaajid kasta ayaa masjidun uu loo isticmaali kara laa yadul cala shayin mucayan wuxuu ku tusayaa yani waaxidun min almasaajid buu ku tusaya mid masaajida ka midu wey oo hayru mucayana makana ama kaasa ama lama garan karo marka nakira iyo macrifa ismiga loo qaybay labadooda marka la rabo in si fiican loo kala garto waxaa la tirinayaa macrifada macrifadaa kooban oo tiro lagu koobaya macaariftu markaa waa lix lixdiiba waynu soo qaadan waxaa ugu horeeya uma eegin labada sheekh tartiib uma eegin iyagu ma kala hormarin laakiin waa la tartiibaya naxwiyintu way tartiibiyaan waxaa ugu horeeya adamiir macrifada adamiir baa ugu horeeya damaahirtii aynu ka soo sheekaynay muddada kusoo jirnay noocyada badan lahayd mutasil iyo munfasil mustatir iyo baaris wuxuba waa wada macrifo adamiir waa o darajada kooaad bu waliba macrifada kaga jira damiirku shayga labaad waxa wey macrifada darajada labaad ku jira alcalam magacii gaarka ahaa ama qofa loo bixiyo ama magaalaha loo bixiyo ama meel kale ha loo bixiyo ama buur ha loo bixiyo ama bad ha loo bixiyo ama wadan ha loo bixiyo magaca khaaska ah ee gaarka muxamed iyo axmed iyo maka iyo maalan sidaa la dhado waa laba calam baa la dhaa kaasi darajada saddexaad waxaa ku jira ismul ishaarahan u dambeeyey ayaa ku jira darajada saddexaad ismul ishaara oo daa iyo dii iyo taa iyo maaragta ulaaika iyo daani iyo kuwii aynu soo marray macrifo weeyaan asmaa ulishaara dhammaantood macrifada ku jira darajada afraad waxaa ku jira alsm lmawsuul alsmu lmawsuul oo ka horreeyey isagu iyaguma eegin tartiibkii ay u kala horreeyeen alsm اlmawsuul alladii iyo allati iyo man iyo maa iyo kuweenu soo mara yani marks alasmaa almawsuula darajada afraad bay ku jiraan darajada shanaad macaarifta waxaa ku jira ismigii ashal ahaa oo ahaa malaha kii uu ka bilaabayba macrifada markaynu dhiganaynay aynu ka bilownay kii ashal ahaa ka ashalii waxa weeye ismi nakira asalkiisii nakiru ah waxa mucayana kuma tusayn laakiin marka asha la soo geliyo qowa laysla garanayu noqona rajulun waa nakiro nin wey laakiin arajulu haddaad tidhaahdo wuxuu noqon karaa ninkii ninkii waa mid laysla garanayo baynaka wa bayna mukhaaabik aad isla fahmaysaan wey masjidun haddaad al u yeesho nakiru ahaa markii hore masjidun masaajid kasta masjidun weeye ku dhacayay waa loo isticmaali karayay almasjidu markaad tidhahdo waxay noqon kartaa masaajidkii midaad isla garanaysaan adiga muhaaab marka eh, kiyaasha lahaabaa ka shanaada halkaas waa shan addamiir alcalam ism اlishaara alsm اlmawsuul almucarafu bal almucarafu bal kiyaasha lagu macrifiyey kiyaashu soo gashay marka horena kir imisaan maraya shan sawma ah ka lixaad waxa weeye almudaafu ilaa macrifatin aynu soo maray almudaafu ilaa macrifatin baabkii aynu soo maray ee ahaa mudaaf iyo mudaaf ilayhi almudaaf wlmudaafu ilayhi ahaa almudaaf wlmudaafu ilayhi ee aynu soo dhigannay ayaa waxaa ku jiray almudaafu markuu tacriifinayay almudaafu smun nusiba ila bacdahu fatacarafa bisababi hadihi nisba aw tahasus baynu ku soo marnay ismun nusiba ila smin bacdahu mudaafku waa ismi loo nisbeeyey ismi ka dambeeya kitaabu muxamed kitaabkan waa mudaaf waxaa loo nisbeeyey ismiga ka dambeeya fatacarafa bisababi haadihi nisba nisbadaa ku macrifooba oo takhasusa ama ku soo dhowaada tacarafa macrifu ku noqonaya kitaabu saydin iyo kitaabu muxamdin markaa tiraa kitaabku waa macrifa limaada lannahu mudaafun ilaa macrifatin tacarafa bisababi hadihi nisba kitaabka waxaad u idaafaysay sayd kitaabka waxaad u idaafaysay muxamed waxaad u nisbaysay muxamed nisbadaa sababteeduna ku macrifoob marka ka lixaad waa maxay macaarifta ka lixaad muxuu noqonaya macaarifta ka lixaad macaarifta ka lixaad waxa weeye almudaafu ilaa macrifatin almuaaf ilaa macrifati kitaabu saydin imika amilada halkaasoo kale inoogu taalle waxaa ka mid ahayd lacibna fi finaa lmadrasa finaa'i lmadrasati almadrasati waa macrifa iyada asha macrifaysa darajada shanaad bay ku jirta almucarafu bialwi finaaga ka horeeya bannaanka madrasada finaagaasina waa macrifa maaha damiir finaagu ismu ishaare maaha cala maaha baan ujeeda cala maaha finaa magac gaaraho meeli leedahay maaha madarasad kasta iyo yani guri kasta daar kasta finaa bay yeelan kartaa bannaan ka horeeya iyo barxad ka horeysa yeelan kartaa maaha yani cala maaha ismu ishaare maaha ism maaha al ma laha shantii hore midna maaha haddana waa macrifo lannaha mudaafatun ila almadrasa finaa waa macrifa maxaa yeele waxa loo iddaafeeyey maxay ilaa macrifatin macrifay daafisata finaau lmadrasa labada kelmadoodba waa macrifa almadrasana ashaa macrifaysay finaana idaafada macrifaysay ibtacid can qariini suui qariinu suu waa isku idaafisanta labaduba waa macrifa assuui maxaa macrifeeyey waxaa macrifey assuui assuui ashaa macrifaysay qariin assuu qariini suu qariinna waa macrifa iyadu maxaa macrifeeyey liannaha mudaafatun ilaa macrifatin macrifay u idaafisanta mashaytu calaa shaai niil shaai niil shaai shaai haye waa mudaaf anniilina waa mudaaf ilayh anniili waa macrifo maxaa macrifeeyey ashaa macrifaysa shaaطi'ina iyaduna waa macrifo maxaa macrifaysay idaafada وهكذا ركبت قطار الصباح alaqtu misraca ilbaab qasaltu yaday ifl lamacad cayn alqit inkasarad cajalat adaraaja tashkuru suxufu muxsinii alumma waxa weeye marka loo idaafeeyo shaygii wax alle waxaan ujeedaa marka loo idaafeeyo wax macrifaa ama alla ku macrifooba ama calam ha noqdo haddii kelmadda loo idaafeeyo macrifo waxay noqonaysaa maxay macrifay noqonaysaa marka almacaarif sittatun baan qaadan waxayna saa u haysaan lixdaas aad soo qabataan الضمير العلم اسم الإشارة هي الاسم الموصول المعرف بال هي المضاف إلى معرفة نائب الفاعل باب نائب فاعل وي الأمثلة فتح الولد الباب ويلكدي وحو فري البابكي آه فتح الباب وين نقولها فتح الباب soo eegto sida u bedelay futix albaab albaabkii waa la furay futixa fataxa alwaladu albaab waxay ahayd fataxa oo ficil maadiya alwaladu waa faacilkiya iyo albaab oo mafcuulkiya waxa layska tuuray alwalad oo faacilkiya fataxa iyo albaab baa soo hadhay labadiina waxbaa laga bedelay ficilkii fataxa ficil maadigii wuxuu isku bedelay futixa futixa mar haddii faacilkii meesha laga tuuray waa la furay baa loo bedelaya markii horena wuxuu ahaa wuxuu furay aacilkaa la sheegay utia buu ficilka isku bedelay bacda an kaana ataxa markii hore ataxa buu aha utixa isbedelka lagu sameeye u fiirso duma awaluhu wa kusira maa qabla akhiri albaaba oo kor dhignaydoo mafcuulun bihi mansuub ahayd waa la goday albaabu futixa albaabu isbedelka la sameeyey marka waa laba arrimood faacilkii waa la tuuray marka hore ficilkii isbedel baa lagu sameeyey mafcuulun bihigiina isbedel baa lagu sameeyey lann waxa faacilkii markii la tuura kadib mafcuulu bihi baa la qaaday oo halkii faacilka la dhigay sidii faacilku u godnaana waa loo goday faacilku marfuuc buu ah isagana marfuuc buu noqonay naa'ibu faacil baa loo bixinaya marka albaabu oo mafcuulun bihi ahaa markii hore hadda naa'ibu faacil baa lagu noqday akala alfa'ru jiirkii wuxuu cunay aljubna jubnigiibuu cunay caanihii adkaha adkaha laga dhigay la fadhiisiyey akala iyo alfaru iyo aljubnu waad arkaysa waa ficilkii iyo faacilkii mafcuulkii waxay isku bedelaysaa ukila ljubnu jubnigii waa la cunay ukila ljubnu adkuu noqda caani marka la fadhiisiiyo marka cunid baa loo isticmaalaya idan cabid maaha hadda wax ah, adag weya ukila ljubnu kasarat ilhiratu bisadi waxay kala jebisay alinaa ah, weelkii ama mukulaashii waxay kala jebisay weelkii kusira alinaa weelkii waa la kala jebiyey qatafat ilbintu azahrata gabadhii waxay goosatay ubaxii quifat zahratu ubaxii waa la goosta quifat zahratu quifat tawtaaniidka waxaa loo raaciyey azahra baa muana ismigan meesha la dhigay meeshii faacilka fadhiistay haddii uu muana yahay ficilka waa loo taniiinaya tajmacu kuwaas waa ficil maadigii fataxa futixa akala ukila kasara kusira qaafat quifat saasaa loo bedelay tajmacu namlatu namladu waxay ururinaysaa quraanjadii alidaa cuntada waxay cunta ayay urursaa yujmacu lqidaau buu isku bedelay cuntada waa la ururiyaa waa la ururiyaa yarkabu caliyun cali wuxuu fuulaya alxisaana faras yurkabu alxisaanu faraska waa la fuulaa yurkab taxlubu lmar'atu haweeneedu waxay ka lisaysaa albaqarata sicii tuxlabu albaqaratu saca waa laga lisaa tuxlab waa la lisaa albaqaratu tuhadibu almucalimatu gabadhu waxay akhlaaq baraysaa iyo aadaabta baraysaa albinta gabadha tuhadib almucalimatu mucalimadu waxay baraysaa akhlaaqda yani edbinaysaa akhlaaqda tarbiyaynaysaa albinta inantii ayay baraysaa tuhadabu lbintu inanta waa la edbinaya ama waa la tababaraya waa la tarbiyadaynaya marka tuadib اlmucalimatu albinta waxay ka kooban tahay tuadib waa ficil muaarica almucalima oo faacilkii albinta oo mafcuulkii faacilka waa in la tuuro baabka naaibu faacil waa in faacilka horta meesha laga tuuro almucalimatu waa la tuuray waxa isku soo haray tuhadibu iyo albinta tuhadibu waa in la bedelo ficil muaarica waxa la godaya xarafka ugu horeeya taadaas way sii godan tahay aakhirka xarafka ka horeyana oo la kordhigaya tuhadabu bay noqonaysa markii hore waxay tuhadibu iminkana waxay isku bedelaysaa tuhadabu albint oo mafcuulun bihi mansuub ahayd waa la qaadayaa waxaa la dhigayaa mawdic alfaacil meeshii faacilkaa la dhigaya sidii faacilku marfuuc u ahaana waa loo godaya waxay noqonaysaa tuhadabu lbintu gabadha waa la tarbiyadaynayaa qaacidada wuxuu yidhi naaib lfaacil ismun marfuucun waa ismi godan xalla oo degay maxalla alfaacil faacilka meeshiisa bacda xadfi intii la tuuray kadib ida usnida alficlu haddii ficilka loo isnaadiya ilaa naa'ib alfaacil wa kaana maadiyan ficilkuu maadi yahay duma awalu xarafka horreeye waa la godaa wa kusira alxarfu alladii qabla aakhirihi xarafka aakhirka ka horreyna waa la kasraya fataxa futixa wain kaana mudaarican hadduu yahay duma awalu xarafka horreeye waa la godaa wfutixa alxarfu aladii qabla akhirihi ka akhirka horreyna waa la fatixay waalficlu aladii yaxduثu fiihi ficilka uu ka dhaco hada takhyiru isbedelka ficilkau ka dhaco yusama waxa lagu magacaaba ficilka isbedelkaa lagu sameeyo waxa la ydhaahdaa mabniyan lilmajhuul baa la dhada mabniyan lilmajhuul fataxa waa ficil caadiya futixa marka loo bedelo waxaad oranaysaa waa mabniyun lilmajhuul kasara waa caadi laakiin kusira waa mabniyun lilmajhuul ka kale caadigaana waxa la ydhaahun mabniyan lilmacluum majhuul iyo macluum mabniyan lilmacluum waxa wey haddaad fataxa tidhaahdo faacilkii baad sheegaysa marka waa mabniyan lilmacluum wax la og yahay baad u nisbaysa markaad tidhaahdo futixana halkaasaa laga sii garanaya inaanad faacil sheegayn faacil inaanad sheegayn marka muxuu noqonayaa mabniyun lilmajhuul waxaan la garanayn baad u nisbaysa cidda wax furtay lama garanayo albaabkii waa la furay baad leedahay futixa albaabu ida kaana naaib faacili muanaan naaibu faacilku hadduu muana yahay mafcuulu bihiga meeshii faacilka la dhigay naaibu faacil baa la dhahay hadduu muana yahay kaana alficlu muanaan ficilkana waa taniiinaysa ficilkana waa taniinsida oo waxaad odhanaysaa duribat duribat ama ukrimat uxturimat alum uxturimat alum yaad odhanaysaa uciyat اlummu waladaha uciyat اlummu uxturimat اlummu waa tacriifinaysaa ficilka lannahu shayga naaibu faacil halkii faacilku fadhiya sidii faacilkabaa loogu taniiin jiray ficilka qaalat faatimatu loo odhan jiray ayaa naaib faacilkana loogu taniifiya ida kaana naaibu faacili muanaan haddii naaibu faacilku muana yahay kaana alficlu ficilkuna wuxuu ahaanayaa muanafa ficilkana in la taniifiyo wey wallahu aclam